qaaday inuu jannadiina geliyo caawana in shaa allahu tabaaraka wa tacaala fadli kale oo dheeri ah oo inta ayada ah ka dheer ayaa noo imaan doona in shaa allahu tabaaraka wa waana gebageba kitaabka isaga ah waa xadiidka kun sideed boqol iyo toban iyo koobaad waa xadiid saxiixu bima qablahu xadiidka ka horreeya iyuu saxiix ku noqonayaa qaala alimaam nasaai ramt ll akbarna bn cabdillahi bn mubaarak almkrmi wa iqaة xaafid qala xadaثna yaxya bn isxaaq albajri wa saduq qala xadaثna mxamed bn sulayman alasbahani wsaduq yukhطiu can suhayl bn abi صaalix saduq tagayara biakhirihi can abihi abihiis waxa weeyaan ninka la yih abu صaalix aلsamaan zayaad dakwan intaba waa leeyahay intaasoo magac ayuu leeyahay waana iqaة habt can abi hurayrata ayuu ka wariyey radia allahu tacala an arda can inabiy nabigeena sala allahu alay slm qaal nabigeena wuxuu yidhi man salaa qofkii tukada fii yowmin hal maalin intay casharata rakcatan toban iyo laba rakca siwa alfariidati faradka ka soo hartay bana allahu alweyn wuxuu dhisaa lahu isaga beytan guri fi ljannati ayuu dhishaa u dhisaa qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haada sanadkan khaطa'un waa gaf oo khalad ayaa ku jira wa muxamed ibnu sulaymaan daciifun waa nin daciifa ah. wa huwa ibnu اlasbahani weeyaan saas ayuu yidhi asaga dacfi ayuu ku sheegay annagana waxaa weeyaan sidii eh, xufaadda iyo alimaam eh, ibn xajar alasqalaani iyo muxaqiqiinta saduuqun yukhti inuu yahay lakiin isaga dacfi xaggi ayuu mariyey waqad ruwiya hada alxadiid min awjuhin jihooyin ayaa xadiidkan laga wariyey eh, siwa hada alwajhi wejigaan aan ahayn bikayri lafdi lafdigan kayrkiisa aladii kaasoo taqadama soo hormary dikru sheegitaankiisa ayuu ku arooray meesha uu bushina waxaa weeyaan in uu yidhi suhayl ibn abi صaalح can abiihi intuu la aaday abu hurayra musnadka abi hurayre in laga dhigo xaaladan ay ahayd umu xabiiba musnadkeed inuu yahay khaطأ uu sheega waa inta ayada weeyaan inta ayada waa in kale ma ahan laakiin lafdiga amaba matniga xadiidka haba yaraatee wax ka taagan ma lahan xadid kun sideed boqol toban iyo labaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas abarani yaziid ibn muxamed ibn الsamd adimishqi waa saduuq ibn samd m qor cabdisamd in qoran yaziid ibn muxamed ibn الsamd cabdisamd allah yaftax aleyk nacam sida saxd sidaa weeyaan marka hala saxa ilan samad waa asmaada ilaahay oo cid la wadaagi karta aan la arkin hay qul huwa allahu axad allahu samad isaga ayaa loola qastaa wax alla wixii xaajaad ah oo adduun iyo aakhiro iyo dhan walba oo madaxaada kusoo dhici karo alla looga qastaa subxaana wa tacala isaga ayaana awooda an yaku an yaquula kun fayakuun subxaana allahi alcaliim waaya <clears throat> abaranii yaziid ibn mxamed ibn cabdisamad adimishqi weeyaan qaala xadaanaa hishaam ibnu ismaaciil waa hishaan hishaam ibnu ismaaciil eh, alcaطaar weeyaan iqat faqiihu caabid qaala xadaanii ismaaciil بن عبد الله بن سماعة العدوي واثقة عن موسى بن عيان الجزري واثقة عابد عن أبي عمرو الأوزاعي وأبو عمرو الأوزاعي وإمام أهل الشام عن xasaan ibnu caطiyata dimishqi waa iqatu faqiihun caabid qaala wuxuu yidhi xasaan lamaa goortii nusila lagu soo degay bicambasata ninka cambasa la yihah lagu soo degay oo malakumoodkii uu ku soo xaadiray jacala wuxuu gudagalay yatadawaru inuu isrogrogo oo weliba aad u xanuunsado xanuun uu dareemo inuu wafaado inuu sakaraado ayuu gudagalay faqiila waxaa loo yidhi say wax kaa yihiin oo xaaladda waa sidee intii wax sheegan lahaa ayuu axaadiid nooloshiis ku khatimay nabigeena sala la slm uu ka wariyey faqaala wuxuu yidhi amaa inii aniga miya samictu waxaan ka maqlay uma xabiibata ayaan ka maqlay radia allahu ta an zawja الnabiy tuxadiu iyadoo ka sheekaynaysa can nebi nabiga ka sheegay sal slm annahu nabigeena qaala inuu yidhi man rakaca qofkii rukuuca arbaca rakcaatin afar rukuucood qabla duhri salaada duhur ka hore afar kow wa arbacan afarna bacdahaa salaada duhur kadib rukuuca waa fadli dheeri oo caawan heli doona insha allah tabaaraka watacaala xarama allaahu alweyne wuxuu ka xaaraam yeelaa caza wajalla laxmahu hilibkiisa wuxuu ka xaaraan yeelaa cala naari ayuu ka xaaraan yeelaa famaa taraktuhuna kama aanan tegin mud samictuhunna goortii aan maqli laga bilaabo kama aanan tegin hadalka isaga ma umu xabiiba iskalah mise waxaa iskalah ninka la yihahdo cambasa miyaa iskalah sida muuqata wallaahu aclam cambase ayaa u badanta maxaa yeelay maadaama aanan maalintaas ayada aan maqlin kadib aanan ka tegin inuu ilaahay hilibkayga naar ka xarima ayaan aaminsanahay waa oo ayaan qaba ee xanuunkii un la adkaysan laha mooyane baqitaan gadaal badan oon ka qabo ma lahan waxaa laga yaabaa qofka xilligaas oo kale in loo bishaareey oy malaa'igtii ay leedahay naxnu awliyaaukum fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira ay malaigta leedahay u bishaaraynayso ayaa laga yaabaa waana noo imaan doona xadiidka kitaab aljanais ayaan caw bilaabayna insha allah tabaaraka watacaala markaas ayaa xadii maan axaadiid macaanidaas xambaarsan ay noo imaan doontaa insha allah tabaaraka watacaala waaya marka fadiilada soo kororta maxay tahay haddii duhurkii aad afar ka hormariso ood joogtayso waaba tii caadigee taas bedelkii aad laba kadib marin lahaydna aad ka dhigta afar ood laba kala raaciso waxaad helaysaa fadiilo ah in naar aadan gelin naar aadan gelin maxaa yeeley jannada qof waxaa geli kara oona dhacaysa in cadaab la soo mariyo oo la taطhiiriyey isagoo lasoo nadiifiyey oo macaasidii iyo dunuubtii iyo wixii u galay isagoo waxaa weeyaan eh, muxuu ahaa laga soo nadiifiyey oo muddo dheer naarta ku jiray ayuu janno geli karaa ilaahay baa janno geliye waa soo ma laakiin tan waxay damaano qaadaysaa in janno uusan cadaab ka horreynin qofka uu helo marka afartaa duhur ka horraysa iyo afartaa ka dambaysa nicmadaas iyo wanaaggaas oo runtii in la hela ay aad u adag tahay ayaa ku sugan xikmadda ku jirta salaada duhur in afar laga hormariyo ikhwaani markaad fiirisa oo wanaaggan lagu helo afarna ay ka dambaysa ma sahlano maxaa yeeley salaada duhur inta badan qofka mashquul wa ganacsigii iyo danihii adduunka iyo wixii ayuu muxuu ahaa ku dhex baahsan yahay od ku maqan yahay soo maaha marka waxaa weeyaan cidda iska soo qabanayso markii aadaanka u dhacaba ama ka horaba masaajidka imaanaysa oo kadibna afartaa rakac inay daa'iman joogtayso xaalad kastoy ku sugan tahay ayaa aada u yar aad bay u yarta waxay la too tahay xadiidka uu nabigeena yidhi sala allahu alay waslam salaatu alawaabiin xiina tarmidu alfisaal qurbadeer yaya yaryar markii ay raran gubyooto xilligaas salaada loo yaqaano dadka allow noqoshada badan salaadooda waa ta iyado salaata duxada markii shuruuqa ay soo baxda qab in laga sigo laska tago waa fududa laakiin duhur in muxuu ahaa loo yimaadan waa fududa laakiin qof afar saac iyo shan saac meelahaas inuu shaqadiisi intuu dhinac iska dhiga kadibna salligiisa u qaata salaad khushuuc lah oo waxa weeyaan qurux badan u tukada waxa keena uu ku xambaara waa wax aad weyn oo ku aasan oo iimaan iyo towfiiq min allahi tabaraka wa tacaala marka tanna in afartaas laga hormariyo waa towfiiq ilahay dadka uu siiyey rabbiga waxaan ka subxana wa tacala wax alla wix khayr oon ku sheegno duruustan iyo axaadiista nabigeenna inta ugu weyn in ilahay anagana siiyo inta muslimiinta oo maqlaysaba maxaa yeelay waxaa aada u yar axaadiista nabigeena sala allahu calayh wasalam dadka akhrinayaan way yaryihiin waxaa kaloo yar dadka axaadiista nabigan dhegaysanayaan waxaa kaloo aad u yar dadka ku camal falayaan ay aad u yar marka markuu nabigeen lahay sal sl allahuma in tuhlik hadi اcisaaba lan tucbad mambasa baan dheedaan tagay waa magaalo islaam ayaantii aan inka maqnaa dhowrka habeenoon ofdahaa ayaa u yar dhuntay mambaasa markii aan tagay waa dad muslimiin ah oo ibnu baطuuta oo toddoba boqol oo sano ka hore wuxuu ka hadlayaa kitaabkiisa oo rixlada ah raadkiisa markuu ka hadli ibn baطuuطa almaqribi halkaasu ka imaaday dawaafu ardi ahayo mxuu ahay dulqarnayn <laughs> ma gaarayn lakiin nin sahlan ma ahayn annagana booska hadda waxaa noogu jiro shinaxa idriis xafidahu اllah socod badnida iyo khayr badnida in allahu tabaraka wa nasal allah an yaxfadana waiyaa marka eh, ibn baطuuطa marka wuxuu ka warramaya mombaaso markuu imaaday muqdishuu ka warramayaa berber uu ka warramayaa wuxuu ka hadlayaa muxuu ahaa zanjibaar meel walba meelaha ka hadlay mombasa ka mid ahayd wuxuu ka hadlayaa xilligaas inay dad sunno ah oo shawaafic ah oo toddoba boqol oo sano ka hor mombaasadan halkan joogtay la socda oo dad shawaafic ah oo sunno ah oo weliba masaajidda waxaa weeyaan aad iyo aad muxakama ow muxkama masaajid aad loo adkeeyey oo qiimo badan oo qurux badan dad dhis inay yihiin oo ahludiin ah ayuu ku sheegayaa bal adin ka xilligaas hala yaabina islaamnimada waxay soo gaartay eh, mandiqadaas iyo gobolkaas lix iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayh waali wasalam qarniga koobaad ayay soo gaartay waa intii d bani umaya dowladooda bilowgooda ay soo gaartay islaamnimada ay soo gaartay xeybtan kenya hadda xeybta kenya loo yaqaan marka magaalada ayad ahayd markii aan akhyaarta waraystay oo lii warramay eh, wadaad wax wacdiyo oo masjid kumanaan masjida ku taal waa la dhihi karaa aaday u badan yahi masaajida wadaad wax wacdiyo oo inta muxuu ahaa khudba ama ha noqoto amaba kelimo ha noqoto amaba eh, ha noqoto amaba wadaad markii salaada subax laga baxa afartoo canug inta meelahaas eh, ugu yeer qur-aan eh, u meermeeriyo ha noqoto waxyaabo yar oo shakliyaad oo kooban ma oyane wax maanta inta u fadhiisto kitaabo axaadiis ah arday ama ha noqdeen ama dad wax u dhiga ha noqdeen oo arbiciin ka bilaabo meeshaa gey naxw u fariisa oo alfiye gey iimino ka bilaabo oo minhaaj gey yani waxaas wa lagu riyoodo wa xataa laguma riyoodo dadka iyaga maxaad ka filaysaa marka christankii hay-adiga tansiig ahay oo xilligii saciid bin sulطaan barash abiis uu muxuu ahaa garab u noqday oo duraaqu soo qoday ragga iyaga ah ha la siiyo muxuu ahaa garab ha la siiyo waaligiisii ayuusoo gobnateerihiisii usoo qorayaa joogay mambaase uu leeyahay hala siiyo eh, garab hala siiyo oo ninkaas eh, labadaa nin waa nimin christan eh, muxuu ahaa dadkan dabcaabudka ka bixinaan dadcaabud dabcaabudnimada oo ilaahay cibaadadiisa inta cibaadada la <laughs> caabudaya christannimo ayuu marka garab hala siiyu leeyahy waaligiisa waaligina wuu amarka u qaadanaya xilliyadaas ilaa waktigaas iyada a ah muxuu ahaa tanaasuligi socday waxaa runta la yaab le weli dadkaas ilaa islaamnimo ay weli haystaan oy adimayaan oo dee isticmaalkii ka dambeeyey mxuu ahaa isticmaalkii bortuqiiska oo horta forjiisa dhistay iyo kii ingiriiska iyo nooc walba ilaa maanta la joogo dadka ayaga ahaa weli inay weli adimaan oy weli ay xijaab xiran yihiin oy weli muxuu ahay nabigu sal sal la alay slam waxyaabada qaar baa ka yara waa runtii wax la yaaba calamo waxaan kala jeedaa marka waxaa aad u yar dadka ayaga yaa culamo noqon doona su-aashaasan isweydii dadkan ila cilmiga laguguma shubay nabigeena wuxuu shegay sal alla ly slam in cilmiga ilaahay subxana wa tacaala uusan culimada ka siibaynin walakin yaqbid اlcilma biqabdi اlculamaa xata ida lam yubqi caalima itakada الnaasu ru'uusa juhaala faaftaw bigayri cilmin fadaluu adaluu uu nabigu shegay sal ll slm marka dadka laguma shubayo cilmigii odayaashii iyo culimadii waxaan waray sheekh naasuur waxaa la yih sariiru saarayn waa culimadii ugu horreysay oo jaamaca islamiya ka so baxdo ilaa majister soo qaadatay oo qolyahan dhiigooda agga dhanka agga jiray sariiru saarayn sheekh abu xamsan weydi keligiisa meelahaas firiq firiq laho wax garab hood haystaaba yaraate aanan jirin dhalinyaro haba sheegin markuu cali jira dadka iyaga ah yaa u noqon doona culamo soo kuma xaqiiqo weyse ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan fa aftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu heebaana islaam beriga waxaan xasuustaa i b k oo waday eh, khaalid balaalami u aha ad ya naji may khaalid khaalid balaalam naji waa midkaan joogay khaalid balaalam ini jira jiri jiro urur i b k oo sagaashameeyihii ka jiro meeshaas jahliga meeshuu gaaray waxaan arkay intuu timaha xirto meesha wuxuu ku qoraya waa iska darogaysto oo hakada intuu wuxuu ku qoraya i wuu ku xiranaya p k markaasuu allahu akbar salaad iyo diin iyo baabkaas iyo haba yaraatee ma jiraan marka kuwa iyaga ah oo miirna inay sooraan laga yaba marka waxaan kala jeedaa in axaadiista nabigeena sal lla l slam cid xambaarta la helo amaba diinta guud ahaanba cid xambaarta la helo arrimahaas oo kale lagaga badbaadi laakiin haddii xaaladaas noocaas ay sii socoto oy saa u socoto saa u socoto xaalad aan runtii lamahadinayn ayaa ummadda ku dambayn doontaa marka waxaan kala jeedaa fadhigan la fadhiyo oo loo fadhiyo axaadiista nabigeen iyo howlahan qadiyadda ma ahan kitaabaan dhegaysta ma ahan waa ibqaa diintiia la baaqi yeelayaa waa baaqi yeelitaan marka qofka waa inuu yidhaahdo cid kaloo iga dambaysa lama arko cid kaloo iga dambaysa lama arko haddii marka aad saas ku socota mashaqo kasta oo cilmiga kugu qabato dhib kastood u marta si kastood noqota waad ku dhegi laakiin haddii ayun ayar muxuu ahaa dhima adigoo koob kafeyga ku agyeelaa tirada bal ay marna saa u yaro fiiriya ay noqoto waxaa weeyaan yacni qof laga dhinti matiid carabtu waxay dhahaan laysa takla kalmustajara qofka markuu dhinto waxay samayn jireen aad baa loogu en jiray aad lidaalika nabigeena sal slam xilligii aad xamza bin cabdilmualib eh, cama nabi sal slm uu dhintay uu ka shahiiday eh, gaswata uxud dumarkii reer ansaareed ilan tolla-aana meesha ku haysa waa niman muhaajiriino dumarkoodii xataa lama socdaan mar dumar dhan oo yaaca u yimid oo muslimaad ah markaasaa ina nabi allo xamsan muxuu inaan u baroordiiqnaan u oynaan rabnaan markaasaa nabigeen uu ka diiday calayhi salaatu wasalaam marka carabtu waxay dhan dhaqankooda maadaama usu ahaa laysat itakla kalmustajara haweenaydii laga dhintay oo canuga ama qofka loo oyna iyada dhashay ama la dhalatay oohinteeda iyo kuwa lasoo ijaartay oo muxuu ahaa lasoo kirays isku oyin ma kuwan waa iska keenitaan tanna qalbigay ka oynayaan marka waxaa la rabaa qofka aalib cilmiga ah xaaladahaas noocaas oon ka hadla oo mambaase iyo meelaha lamidka aan ka hadla wax ku gooni mambaase maaha la socda lilmacluumiya mambaase meelaha ugu roonay ku jirtaa marka malindi iyo laamul iiga warramay wax badan aan kala socday yacni ka farxalowa shiica iyo waxaa kala goostay waxun ilahay ad ogsoon warba ma laha marka waxaan kala jeedaa qofka marka waxaa loo baahan yahay waxaa laga yaabaa in yarad inaad ilaahay barakay in yar oo hadda adeedan waxba filayn inuu ilahay barakay marka ilahaas in lagu mintida oo xoog la geliyo oo wakti la geliyo oo allabaryo la geliyo oo ikhlaas la geliyo oo waxaa weeyaan eh, adkaarta la geliyo oo infaaq iyo cilmiga in wixii yaroo la bartay dadka la gaarsiiyo la geliyo yani arrinta ayada waa laga maarmaan ikhwani kiraam waxaa laga yaaba inaad ilahay subxana wa tacala wax fiican oodan filaynin aan ku helno waa laga yaaba ilahay ikhlaasana siiyo iyo towfiiq waaya xadiidka kun sideed boqol toban iyo saddexaad waa xadiid saxiix bima qablahu qaala imam nascari akhbarna hilaal ibn alcalaa ibnu hilaal alraqi waa saduuq qaala xadaثana abi aabihiis waa alcalaa ibnu hilaal albahili waa fiihi liin xogaho waa dabacsan yaha xagga dacfiga ku yeeri jira qala wuxuu yidhi xadaثana cubaydullah ibn cumar ibn camr alraqi weyaan waa iqat faqiih rubama wahim can zayd ibn abi unaysa aljazri waa iqat lahu afraad qaala xadaanii ayub ayuub waa rajul min ahli shaam waa nin reer shaama waa maqbuul marka maqbuul weeyaan can qaasim adimishqi qaasim ibn cabdiraxmaan adimishqi waa saduuqun yursilu kaiiran can cambasa ibn abi sufyaan waxaa la yidhi ru'yo ayuu leeyahay oo nabigu u arkay sal slm laakiin arrinta iyada ah abu nacaym wuxuu leeyahay xufaaddu waxa ay ku ijmacaan inuusan nabigu weligiis arkin laakiin waxaa weeyaan waa taabici kabiir ah waana iqa ibn xibaan ibn xibaan rag badan ayaa iqawa ay yihahdeen qaal wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo eh, ibn abi unaysa eh, cambasa ibn abi eh, ibn abi sufyaan raximah اllah qaal wuxu yidhi akhbaratnii ukhtii walaashaa ii sheegtay umma xabiib ummu xabiibata ahayd akhbaratnii ukhtii ayaa ii sheegtay ummu xabiibata zawj zawju nabi sal sl nabiga xaaskiisa ahayd ana xabiibahaa kee kii ay jeclayd abalqaasim ahay sala اllah alay slm xabiibuna kadalika ahbaraha wuxuu sheegay qaala inuu yihi nabigeena cala sl slam maa min cabdin adoon ma jira muminin alla rumeeyey yusallii tukada arbaca rakcatin afar rakca bacda duhri salaada duhur kadib oo fatamasu ay taabata wajhahu wejigiisa annaaru naarta abadan weligii in shaa allahu caza wajal alla haduu doono sidaa weyaan xadiidka kun sideed boqol toban iyo afraad waa xadid saxiixun aydan weyaan qaala imam nas abarna axmed ibnu naasix miyaa idiin qoran naasix miya naam fadal waa jirtaa kuwan kala cadayni midkaan kala cadayni marka waa mukhtasar waa inaad fadliga ilaahay iska wen yahayna maxaan ku diidaynaa isna fadliga ilahay inuu wen yahay oo muxuu ahaa afartaa qofki qaac ka siiyo un joogtay in la siina xataa baciid maaha laakiin midka la huba oo axaadiis kale ay ku cad yihiin waa midkaan damba haddii afarta afar la hormariya afarna la dib mariya sidaa weyaan waayahay xadiidka kun sideed boqol toban iyo afaraad waa xadiid صaxiixun ayضا qala imam abarna axmed ibnu naasix wa saduq almasisi qala xadaثna marwan ibn mxamed alasdi wa iqa can saciid ibn cabdاlcaزiiz الtanuqi wa iqaة tabt can sulayman ibn musa adimishqi wa iqaة tabt can makxuul الshami abu cabdillahi shami weeyaan iqaة faqiih kaثيir alirsaal can cambasa ibn abi sufyaan wa taabiciyu kabiir wa iqa can umi xabiibata zawji nabi umi lmuminiin radia allahu taala ardaaha ana rasul sl sl ka rsulken wxuu yaqul mid yidhahdo man sallaa qof tukada arbaca rakaatin afar rakca qabla duhri salaada duhur ka hore iyo arbacan afarna bacdaha gadaashee tukada xaramahu llahu alla weyn wuxuu ka xaram yeela caza wajal cala naar naar ayuu ka xaram yeela naartana dee kollayba wax sahlan ma ahan sheegeeda ayaaba khatar ah yani subxaana allah markuu rabbigan subxaana wa tacala naarta uumay intaasoo muxuu ahaa kun sana ayaa la shiday xataa ibyadat xataa xmarat kii horeeyaan hadda aan mxuu ahaa aan xasuusnayn mid kun kalea la shiday ilaa ay ka caddaato casaan iyo caddaasho kun kale ayaa la shiday ilaa ay ka madoobaato fa hiya sawdaau mudlima ayuu nabi lah sal slm waa wax aada u madow oona waxaa mugdi hal dhagaxoo lagu tuuray nabigeena sala allahu alayh wasalam intuu asxaabtiis la joogay ayuu jug maqlay markaas wuxuu yidhi jugtaan miyaa taqaanaan may yihahdeen ma naqana markaas wuxuu yidhi waa dhagax toddobaatan sano ka hore jahanamo lagu tuuray hadda ayuu muxuu ahaa salkeedii gaaray toddobaatan sano ka hore ayuu hadda gaaray inta ayada waxaa loo diyaariyey bini aadan waquuduha الnaasu wاlxijaara uciddat lilkaafiriin marka naartaas wax caadi maahan nabigeena salى اllahu alayه wala slm wuxuu sheegay in jahannama toddobaatan kun oo xerag uu ku xihan yahay toddobaatan kun oo malagna xerag kasta uu hayo weliba ay inay ka baxsata ay ku siganayso oo ahlu mowqifkii oo isku jiray oo cusaadi iyo mu'miniinta isku jiray ay usoo fakfakani oy sugi ladahay ayuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waali wasalam qof marka waxaas ogsoon qof waxaas yani xaqiiqa u hubo waxaan u hubnaa inaan dhimanayna saan uhubno ee idaan noolna saan uhubno ee aan uhubnaa muxuu aha jahannama inay jirto oo rabbigaan u khalqi subxaana wa tacaala annagoo marka haasaa hubna inaan marka aanan hilmaanno oon xasuusteeda iyo u diyaargarowgeeda iyo kabaqitaankeeda iyo alla iyo baabka isaga aan meel iska marino arrinta ayada gar ma ahan ficlanna wax loo baahan ma ahan marka waxaa loo baahan yahay oon dhammaantaan u wada baahannahay inaan badinno dikriga arrinta ayada insha allahu tacala kitaab aljanaa-is ayaa wax badan arrinta ayada ah uu nabigeena sala allah alay slam noo sheegi doona oon u tegi doonaa mar dhow biidn illah caza wajal waaya xadiidka kun sideed boqol toban iyo شhanaad waa xadيث صaحيiح أيضا qala الiمam أخبرna محمود بن khالد السلمي واثقة عن مروان بن محمد بن حسان الأسدي واثقة qال xدثنا سعيد بن عبدالعزيز التنوخي واثقة ثبت عن سليم بن موسى الدمشقي وصدوق فقيه في xadiiثihi في xadiiثihi bعض الlin أxaadiisti qaar waxaa ku yar jira yaro tabardaro ayaa ama dabacsanaan ayaa ku jirta عن cنبسة بن أبي سفyان عن أmi xabيبة أم المؤمiنiiن زوج النبي رaضي الله ta ضاها qaala wuxuu yihi marwan marwan iبن محamed oo ruwaadda ka mid ah wuxuu yidhi marka umxabiibe la gaaray ayaa waxaa weeyaan alimaam anasaa'i marka wuxuu kuu sheegi rabaa ragga ruwaadda ah oo xadiiska weri waxyaaba ay sheegeen ayuu idraaj ama dhexda soo geliyey qaala marwaan wuxuu yidhi wa kaana saciidun wuxuu ahaa ibn cabdilcasiis oo sheekhiisa ah idaa quriya calayhi haddii xadiidka lagu dul ariyo xadiidkan haddii lagu dul akhriyo can ummi xabiibata umma xabiiba ayaa laga wariyey can inabiy nabiga ay ka waraysay sal اl slm aqara bidalika arrinkaas wuu sugi jiray walam yunkuru mana diidi jirin arday hadduu ku dul akriyo ariiqada taxamulka waa ti aa sheegnay waxaa ka mid ahaa alqira'atu cala sheekh kitaabki in la soo qaado oo sheekh lagu dul ahriyay soomahayn marka akhrinta ayada hadii lagu dul ahriyo oo nabiga loo kor yeelo wuu sugi jiray mana diidi jirin o waa qodob qodobkaas waidaa xadaanaa bihi isaga hadduu xadiidka noo akriyana lam yarfachu nabiga uma qaadi jirin oo muxabiiba ayuu muxuu ah ku ekayn jiray marka isma diideysa arrin isdiideysa ama haba yaraatay dhib uu ku suganya ma ahan sidaa weyaan waaya qaala marwan wuxuu yidhi wakaana saciidu idaa quriya calayhi can umi xabiibata can nebi sal slm aqara bidalika walam yunkirhu waidaa xadaanaa bihi huwa lam yarfachu qaalat waxay tihi umu xabiiba man rakaca qofkii rukuuca arbaca rakcatin afar rukuucood qabla duhri salaada duhur ka hor wa arbacan afarna bacdaha salaad duhur gadaasheed muxuu ahaa rukuuca xaramahu llahu lagin wuxuu ka xaram yahay cala naar naar ayuu rabbi ka xaran yeelay qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi makxuul makxuul shaami lam yasmac min cambasa shaya waxba kumuusan maqlin laakiin maqlitaankiisa muhimno ma ahan oo rag badan oo muxuu ahaa awtaad ah ayaa cambasa ka maqlay marka ishkaal haba yaraatee kuma sugna sidaa weyaan xadiis ka horreysay marka xadis saxiix ku noqonaya midda kale haddii xadiidkan mawquufka bes xataa uu jiri lahaa lahu xukmu rafci lahu xukmu rafci xadiidka nabiga loo kor yeelay xukunkiisa ayuu yeelanayaa sababtu ku yeelna maxay tahay ah, wax ra'yi lagu sheegi kara maaha ilahay baa naar kaa xaarameela sheekh hebelow miyaan ku dhihi karaa <laughs> maya abadan ama naarad geli abadan marka waxyaabaha ra'yigaan lagu sheegi karin ayay ka mid tahay sida awgeed lahu xukmu arafci xali waa masaladii una weydiinayey kuna naam eh, xadiidka kun sideed boqol iyo toban iyo lixaad waa xadid saxiixun ayضa qala imam nas alي abarna cabdullahi bn isxaaq aljawhari wa iqat xaafid qala xadaثana abu caasim abu caasim aلضaxaak ibn mkhlad weeyaan wa iqat tabt qala wuxu uhi xadaثana saciid ibn cabdilcaziiz haddaan soo marnay qaala samictu sulaymaan ibn muusa dimashqi haddaan soo marnay yuxadid isagoo muxuua ka warramay can moxamed ibn abi sufyaan moxamed ibn abi sufyaan marka yuu la dhashay ayuu ka rabaa cambasa waa maqbuul ninka asaga waaya qaala wuxuu yidhi ninka la yidha moxamed ibn abi sufyaan lamaa goortii nazla bihi uu ku soo degay almowtu akhadahu waxaa qabtay amrun arrin shadiidun waa wafaadkii sakaraatulmowt qofki marka lugta tuur gacanta tuur yacni nabigeena sala allah alay slam waati u dhihi jiray subxaana allah laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat intuu muxuu ahaa baaf agtiisa iyo gacanta geliya wejiga saa u marsada ayaa wuxuu leeyahay ilaahay baa nasahan amaba ilaahay baa keligii ah subxaana wa tacala in la caabudo mudan mowdka wuxuu leeyahay sakaraat waana noo imaan doontaa umuna caaisha radi lla ardaha arrintaa sifaynaysa waa noo imaan doona biidn illahi aza wajel casharkan xawl aftarkiisa sala allahu alayhi wa aalihi wasaxbihi wasalam qaala wuxuu yihi lamaa goorta nazla bihi mowt uu kusoo degay akhadahu amru shadiidun arrin aad u daran ayaa qabtay faqaala wuxuu yihi xadaatnii ukhtii walaashay waxay sheegtay umu xabiibat ahayd bintu abi sufyaan qaalat inay tihi radi lla ardaha qaala rasul asg u sl slm man xaafada qofkii ilaaliya calaa arba rakcatin qabla duhr duhor kahor afar rakca ilaaliyo arbaci rakcatin afar racana bacdaha duhurka gadaasheed ama gadaashii bacdaha ay bacda duhri xaramahu اllah l uu ka aramyay ka xaran yeelaa xadid kun sideed boqol toban iy todobaad waa xadiis xadiidkan marka meeshaan uu soo geliyey ninka la yidhaahda sulaymaan ibnu muusa uu soo geliyey moxamed ibnu abi sufyaan uu soo geliyey arinta ayada ah waa arin eh, maxfuud aanan ahayn yani waa shaad shuduudka laba meelood buu u galaa horaan u sheegnay asanadna uu galaa matnigana uu galaa halkan marka shuduudka galay matniga ma ahana waxaa weeyaan waa waa waxaa weeyaan waa sanadka wuxuu ku galay xadiidkii hore kan ka horreeyey ninka la yidhaahdaa marwan ibnu muxamed can marwan ibn muxamed qaala xadaثana saciid bn cabdilcaziiz can sulayman ibn muusa can makxuul can cambasa ayuu yidhi soo ma ahayn kan ka dambeyna wuxuu yidhi qaala xadaثana caasim qaala xadaثana saciid saciid marka laba ninaa ka warisay caasim iyo iyo marwan ayaa ka wariyey saciid ibn cabdilcaziiz qaala samictu sulayman ibn muusa can muxamed ibn abi sufyaan ma arkaysaan meeshii marka wuxuu geliyey cambasa booskiisii oo muxuu ahaa intii ogaanta aan soo wadnay maxamed ayuu geliyey marka waa munkar munkar weeyaan riwaayadda marka marwaan ayaa maxfuud ah laakiin riwaayadda iyo ariiqan caasim waxaa weeyaan waa shaada sidaa weeyaan waa yahay xadii kun eh, sideed boqol toban iyo lixaad waa xadiid صaxiixa qala imam ns abarana toban iyo todobaadda cafwan so sidaa ma ma sidaasa toban iyo todoba soo ma xadidka kun sideed boqol toban iyo todobaad wa xadid saxiixun aydan qala imam nas almt abarna cmr ibn cali falas wa iqat xaafid qala xadana abu qutayba abu qutayba waa ninke ya sl بن qtayba martabadiis m martabadiis ya صaduq abu qutayba waa slm ibn qutayba miya slm ibn qutayba waa صaduq qaala xadaثna mحamed بn cabdالlaahi الشhucaybiي waa صaduq isna can abihi abis cabdالlahi بn mhaajir الشhucaybi waa maqbul can cambasa ibn abi sufyaan can uma xabibata can النabi sal slm qal nabigan wuxuu yihi man صalaa qofku tukada arbacan afar qabla الظhri salaad duhr ka hore arbaan afarna bacdaha salaad duhur kadib lam tamasahu naar naar haba yaraatay ma taabata qaala abu abdirman hada aa <laughs> abu abdiramaan khaaan uu sheega matniga marba madaynay kusoo dhicin khaaan waxaa weeyaan sanadkuu ka hadlaya adigu wuxuu rabaa inuu ku baro haddii aad ariiqa aragta ariiqa isaga waxaa wa ariiq lagu jira laakiin majmuuca duruqda xitaa haddii maanta yani ariiq saxiix aan soo mari lahayn majmuuca urqdaas ayaa kulli inta isxoogay ayaa aqala shay xadiidka saxiixu ku noqon lahaa laakiin hadda waxaan soo marnayba uruq saxiixoo biyo kama dhibcaan ayaan soo marnay wa calayhi marka waxaa weeyaan wuxuu rabaa inuu ku baro in ariiq hebelna u jira ariiq hebelna u jira ariiq hebelna inuu jiro oo mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad intaad ariiqan aragto dambe oo nin daciifu ku jira amaba nin muxuu ahaa mudalis ah oo cancani u ku jira aad fiiriso kadib inaad tiri xadiiska waa daciif ood matnigii marka banaanka dhigtaa laga yaabaa taasaa mishkilad keeni marka wuxuu halkan kugu soo ururinaya wuxuu kuleeyahay haddii aad kan daciifka aragta kanbas hala boodin kanbas hala boodin kuwo kale duruq kale oo saxiixo matnigan uu leeyahay ayaa jira intaasuu ku bari rabaa lidaalika in badan waad aragtee nin baa masalo ku dhegi dhab wuxuu le xadiidka ku soo arooray waa daciif lagama fujin karo waana intiis waa daciif laakiin ninka waxaa ka maqan war duruq kale waxaa jirta xadiidka uu leeyahay oo saxiixa darwo kaloo saxiix ayuu leeyahay marka intaasuu imaam annasaa wuxuu rabaa aalibulcilmiga inuu baro oodan xadiidka la boodin lidalika alxadiid idaa lam tujba tujmac turuquhu lam yatabayan xukmuhu haddii xadiidka uruqdiisa aan la ururinin yacnii xukunkiisa ama sixo ama dacfi ma lidalika culimada cilmigan takriijka xadiidka ragga aadka ugu baaca dheer waxaa ka mid a ah laba imaam nin waa nin soomaali ah biluqatina nin waa soomaali hadduu xataa soomaali ahayn waa ree zayla zaylana wixii un jooga mogta anaga soomaali umaan ku tirsanayna saaxiba nasbarraaya kitaabka isaga nasbarraaya waa kitaab oo takhriij ah kitaabka labaadna waxaa iskale alxaafid ibn xajar ma taqaanaan kitaabkaas tadiibka waa kii asmaada mogta tadiib tahdiibka iyo mxuu ahaa taqriiba tahdiibka asmaada kutuba sita ayuu kusoo arooriyey haye yaasha miisaan alictidaal waxaa weeyaan asna waa wuxuu ku dhow yahay tahdiibka ayuu ku dhow yahay kan kalena keed sheegtay miisanka masa iskala mise dahabi horta lisaanka ee iskala alxaafid ibn xajar iskala miisankan waaa iskala alimaam dahabi dhammaan waxay ka wada sheekaynaya marka ruwaaddan hadda aan tirinayno oo maanta aan ku kadeedanna o leenahay iqatun xaafid wahaakada ummadaa inta u fadhiisataya muxuu ahaa mualafaat qaarkood soddon iyo shan mujalad gaarayaan ayay kaga hadlayaan sida xaafid ilmizi ya ro allah yaftax aleyk talkhiis alxabiir wa talkhiis alxabiir ilxaafid ibn xajar labadaa kitaab waa kitaabaha ugu caamsan labada ugu caamsan waxyaabaha eh, zaylaci fii nasbi raaya lagu yaqaano waxaa ka mid ah isaga oo halkaa jooga oo reer zayla ah haddana wuxuu ahaa xanafi xanafi u ahaa muusan ahayn shaafici alxaafid ibn xajar oo asna misri ahaana isna waa shaafici waad garanaysaan marka waxaan kala jeedaa cilmigan marka takhriijka ah cilmi sahal maahan markii ay cilal iyo bushiyada ku jiro ay noqotona alimaam daara quطni cid taqriiban la soo boostaagaysa oo mualaf lah iyadna waa yarta cilalka marka rag baabka lagu yaqaan ayaa jiro culama aljarx watacdiil haddii ay noqotona yani rag amiir اlmuminiin fi xadiid martabada gaaray ayaa jira oo weliba jarxigooda iyo tacdiilkooda mar yari lagu yaqaano muctadiliinta waxay u qaybsamaan saddex qaybood ah, asxaab aljarx watacdiil almutashadiduun kuwa yani si fiican maqaar ka siibayaan qofka raawiga haddii marba uu muxuu ahaa hawshiisa ay la yarogala maqaarka ka bixinayaan waxba u reebayn faydayaan yaa ka mid ma taqaanaan ya yaxya ibnu maciin hadduu marba qabto bas weeyaan ayaa ka mid mutawasituuntana oo aad yani qofka way inuu xadiidan laga qaadayn way sheegayaan maqaarkana way u daynayaan maqaarkiisa hargeysa iska wata waxaa ugu qiimo badan ragga iyagoo ka mid ah alimaam albuhaari nin daciifa wuxuu le fiihi nadar saasuu leeyahy waxaa ka mid ah ragga mutasaahiliinta lagu yaqaanana ya xabad xabadaan taaban rabaa kuwa kale adinkaa linka rabaa inaad aruurstaan gogalka gala shaamilada gala kutubaha ka raadiyo mutasaahiluun iyo mutawasituun iyo mutashadiduun adinka ayaa linka rabaa inaad xasrisaan rag lagu yaqaano aima fii kulli baab ragga aima ay leeyihiin waxaa ka mid ah alxaakim alimaam xaakim ayaa ka mid a ah isna ragga mutasaahiliinta ah yacni saxaxahu alxaakim mar haddii aad marba aragto aada ugu boodin ama calaa shari sheekhayn hadduu ku dhaha yani iska hubi xadiiu laga yaaba saxiixun calaa shari sheekhayn uu dhaha mawduucan uu noqdaa laga yaaba marka laakiin kulli xadiistaas ma aha marka waa inaad waxaasoo dhan aruuriso oo mutashadidiintii iyo mutawasiiintii iyo mutasaahiliintii dhan aad uruuriso xadiidka marka alimaam alalbani aleh amat lah ummadda wuxuu hadda ugu duwan yahay oo qarnigan joogta oo taxiixiisa iyo tadciifkiisa maanta nin walba alimaam aalbani ayaa marka la yidhi waa loo soo istaagaya intuu daf kama soo qaadanaya ibn xibbaan taxiixiisa keligiis gooni uma fiirinay kii alimaam albukhaari dabcan hadal ma lahan ku jira fi saxiixayn ayada lagama hadlo laakiin wixii fii khaarij saxiixayn ah aladab almufradka oo kale soyaa iskala alimaam albukhaari waa daba kale alimaam albani waad aragteen yani u kala saaray ata alimam buhaari cidda maanta hadda ka sarraysa miyaa jirta laakin wuxuu iltizaamay imaam imam albukhaari sixada iltizaamay waa kitaabkan aljaamic aصaxiix ama saxiix bukhaariga loo yaqaano weeyaan marka waxaan kala jeedaa waxa sheekha loo ictimaada waxay tahay dhammaanuu isu wada keenaya xadiidkan marka waxaa laga yaaba inay bil ku qaadato amaba ay ku qaadato muddo dheer intaas duruqdiisu wada jamcinaya wuu isu keenayaa wuu qarbalaynayaa markaas wuxuu ka soo saarayaa isagoo miid ah ayuu ku leeyahay xadiiun daciif adiga waa iska qaadana marka waa iska soo boodi un waxaa weeyaan saxiix aniga soo arkin hadda soo boodi un waxaan leeyahay xadiidka kun siddeed boqol iyo afaraad waa saxiix inta lagu maray yaa ogsoon inta lagu maray yaa ogsoon xaqiiqatan mararka qaar waxaan is leeyahay ragga ayaga ah in xataa sujuudda loogu duceeyo inay waajib unoqon ootan ka yaabaya maxaa yeelay axaadiid waxaa lagu dhaqmi jiray isdhex taalla oo dacfigooda iyo sixadooda aan la kala aqoonin marka saxiixeynka laga reebo wixiiba far ku qoran qaala rasul sl slm xadiidu ku yaala hadda kutubaha waad aragteen oo furuucda eh, adilada fiqiga oo kale haddii aad hadda aad u noqoto subxaan allah waxaad la yaabta arkaysaa xataa waxaan qowl nabi ahayn oo xataa weligiis xataa aan sanad lahayn ayaa qaala rasul fuqahada waa tasaahulayaan khaasatan mutaahiriintooda qaala rasulan buu iska leeyi haddii aad cir marto oo dul marto ood muxuu ahaa eh, sunankii iyo saxiixeynkii iyo waxaa weeyaan eh, masaanidii iyo macaajimtii iyo mustakraj meel kastood marto lagama yaabo inaad xadiis nabi ahaan u aragto waad ku weliba khaasatan hadda intii la helay waxyaabaha electroniga ah oo waxaa weeyaan eh, shaamilada iyo eh, muxuu ahaay sheekh google iyo meelo badan la helay oo deg deg loo gaari muxuu ahaa in la gaaro loo gaaro macluumada ay fududdahay la helay ayaa juhdiga raggaas ay geliyeen aad garanaysaan ragga mucaasiriinta ah oo isku dayay in ay axaadiista fahris u sameeyaan ama hadda shaamiladan oo kale iyo wix lamidka ah ragga ugu muuqmuuqday markii laga taga aimadaas hadda aan sheegnay waa rag aan muslim ahayn la socdo ma arrinta ayado ma la yaabaysaan kitaab la yidhahdo waxaa jira jaamic alfaad alxadiid الnabowi oo sideed mujalado waaweyna taqriban halka mujalad wuxuu la egyahay kan labadiisu horta taqriiban la eg ballarkana intaasu taqriiban la egi kole ragga qaar way hayaan ama way arkeen ninka qoray waa nin mustashriqa mustashriqa waa raggan diinta islaamka iyo aadaabta islaamka iyo luqadda islaam muslimiinta wahaakada barani iyo qur-aanka iyo axaadiista iyo ay baranayaan oo reer galbeedka ah reer galbeedka ah saldhigooda inta u badana jarmalka iyo faransiiska ay u badnaayeen dadka iyaga marka waxay u darsayaan hadafka qaarka in yaroo ka mid ah oo kooban waxay ahaayeen baxi اlcilmi yani cilmi baaris cilmi ah oo mujarad ahay u baxdinayeen wayna koobnaayeen aaday u yaraayeen boqol kiiba hal xataa ma gaarayaan qaarna waxaa weeyaan inay diinta ilaahay bartaan subxaana wa tacaala oo kadibna aلطacnu lilslaami min adaakhil in ceebihii islaamka aayar ay hoos ka ogaadaan kadibna ay saa ku burburiyaan ay kala dan lahayeen raggii marka axaadiista nabigeenna o dhan ma dhihi karna laakiin alkutub الsitt aqala shay in aad lafdi kasta oo ku arooray aad hesho oo meel lagu geliye oo alif ba saad lagugu hagaajiyo finsank la yihahdo oo mustashriq ahaa raguu hogaaminah ayaa soo saaray waa jaamic alfaad axadii الnabowi inta hadda shaamiladan waxaanay soo bixin annagu aan kusoo gaarnay iyadoo jaamica islaa madiina hal maktabadeeda u doonani waxaan adduunkan hadda la soo gaaray ma jirin kuwa ragga naga horey in ayaga dambaab awl anaga combyuterka soo gaarna qaybihii dambe marka ninkaas juhdiga aad bixi markaad aragtaan labaatan iyo dhowr sano ayay ku qaadatay in hawsha ayada uu sameey isagii mustashriin lidalika sheekh cabdilbaari ah, aabihiis doctor cabdilbaari in la yihahdo oo nin aad u aqoon badan axaadiista nabigeenna iyo culumta aad u yaqaano jaamacadda madiinana kuliyat alxadiid ka ahan jiray macallinka ila alaan waa macallim rag badan oo hadda culimadan soomaaliyeed oo soo baxdayna qaarna ay isku wakti ahaayeen qaarna hadda ay sheekhu u yahay annaga isagoo magisterka weli aanan niqaashin oo kuliyadda kabaamuciid wax noo dhigi jiray laakiin calimu ahaa aabihiis marka waxaa la yihahdaa eh, sheekh xamaad alansaari waa muxadid almadiina asalkiisa wuxuu ka soo jeedaa maali iyo meelahaas uu ka soo jeeday kadibna uu soo hijrooday waa rag ree ansaareed oo markii dee nabigu rag uu sheegay inay yaraan doonaan oo kale kadibna magaalada madiina imaaday oo muxuu ahaa deegaan halkaa ku noqday jaamaca islamiya ragga lagu furayna taqriiban ee eh, ka mid ahaa ninkaasaa marka wuxuu leeyahay kitaab asaga u qoray ayaan ka akriyey sheekh cabdilbaari dhowrjir nooga warramay xafidahu اllah waracah ana aad runtii aqoon badan oona shaacir ah wuxuu leeyahay mishaarkii u horreeyey oo jaamacadda aan ka qaato markuu gacanta ii soo galay anoon meel kale ku laamin markaans gacan soo geliyey kitaabahaas oo muxuu ahaa kitaabka haddan ka warramaa fisin kitaabkiisaas ayaan markii maktabaddan ka orday dhowr nus ayaan ka warqabay intaas marka waardiyan ku haya sabah walba soo mari war ma la qaata ama on lagaa qaataa ama on lagaa qaataa markaasaan lacagtii intaan kula orday weliba xataa inay ka dhinaataan filaya waxbuu ku daray saasaan taqriban haddii aanan khaldamin hal mar umbaan markaasaa waxaa weeyaan adduunka inaan adduun iyo aakhiraba gacanta ku dhegay heerkaas ayaan muxuu ahaa gaariy uleey waana ficlan meel kale oo axaadiista nabigeena sal slam mataan u heli karto oo ma jirin marka waxaan kala jeedaa baabka isaga ah alimaam anasa-i marka hawshaan ku jira wax iska ciyaar ciyaar iyo hadal taraf iyo baabkeeda ma ahan waa wax aad u culus oo dhib badan oo muxuu ahaay caraq aljamiin fursadahan maanta anagaan haysan marka anagoo inoo taalo inaan ka gaabino axaadiista nabigeena sal iyo khidmadeeda iyo muxuu waditaankeeda ceebay nagu noqonaysaa marka himada meel aad u sarray meel uu muxuu mustashriq intaasoo juhdi ku bixiyey annaga maxaad noo malaysa marka ilahay khayr hana siiyo fadligiisa hana waa yahay xadiidka caaw sheeko maahan tan tan sheeko maahan tii sheekada hayd oo iska caadiga hayd oo meelahaas maahan tan waxaa waa samiimka iyo lafdhabarka cilmigan hadda aan ku jirno wa oo weliba u baahan in majaalis badan oo muxuu ahaa si khaasa ah in loo fadhiista oo howlaha iyaga si fiican loo mukhurto u baahan wa dalabat cilmiga oo hawsha ayada ah yacni qofkau meel fiican ka gaaro la keeno kutubaha iyagaa nasburaaya la keeno waxaa weeyaan kan zaylaci la keeno nasburaaya kan zaylaci la keeno kan alimaam ah, xaafid ibn xajar la keeno kutub ataraajim oo muxuu ahaa tahdiib atahdiib iyo tahdiib alkamaalka iyo taqriibka iyo khulaasada iyo kulli la wada keeno dhankan kale waxaa weeyaan yani waxaasoo dhan laisu geeyo oo la yidha adiga hay kan akri kan akri axaadiistan la yidhahdo ayagoon loo noqonin waxyaabahan shaamilada iyo waxyaabahan aan loo laabanin la yidhahdo xadiidkan duruqdiis soo jami xadidka adaa lagu ogsan yahay heblow oo kadib lagala niqaasho oo dadka u sharxa waxyaabaha malakada iyo qofka dalab cilmiga ah ku dhisma cilmigiisa oo degdeg laga yaabo inaad mxuu ah meel fog ku gaaro ayaa laga yaaba cilmu takhriijka ama cilmu maktabaadka waaya xadiidka kun sideed boqol iyo toban iy todobaad miya mis toban iyo toban iyo lixaad ba ya sheekhay kulli ma dhammayn kulli waa ka baxnay qaala abu cabdiraحmaan hada khaطأ wالsawaabu xadiiث marwan min xadiiثi saciid ibn cabdilcaزiiz weyaan waa xadid kalon soo marnay halkaas waxaa ku dhammaaday ilahay fadliga subxana wa tacala kitaabkii kitaabu الصalaaة ayaa ku dhammaaday بالمعنى العام لakiن جناaئstana oo hadda aan geli doono waxaa weeyaan waa noo imaan doontaa in شhaء الlaه تabaرaكa وataعaلى iyadna salaada qeyb un ka mid waa lakiن salaadii rukuucda lahayd oo sujuuda lahayd ma ahan laakiin wax culus waa aad u culus aad u culus waana yaro dheer yahay kadibna markaan ka baxna kitaab ah, janais waa marka waa dhaqaaqnay insha allah tabaaraka watacaala meel hadda fiican marka qaybtaas dambe hala milacsado sagaashan iyo waxaan maraynaa laba dib ha loo loo noqdo marka wixii caawa ka dambeeyo kitaabkii koobaad kitaabu طahaara ha loo noqdo dhegaysi noqotaya soo akhrin noqotaya ku tadabbur noqotaya in macayn lagala soo bax noqotaya jabtarkaas iyo muxuu ahaa faqradaas soo xirantay oo insha allahu tacala ku xirmi doonta kitaab aljanaa-is amaba ku xirmi doonta markuu kitaab aljanaa-is dhammaado ha loo noqdo oo si fiican ha loo soo dhuuxa qofkii ilaahay subxaana wa tacala u waafajiyo inuu kitaabkan annasaa-i uu si fiican intuu u calaliyo ilaahay qalbiga u geliyo kutubahan kale xitaa kuma soconaayo muxuu ahaa socod yar oo ku durdurinaya orod orodaad ku ordaysa lidaalika qolyahan la yidhaahdo tanmiya albashariya oo horan watiyaan idiin sheegay waxay yidhahdaan qofka markii camal adag loo dhiibo camalka isaga meesha ugu adaga laga bilaabaa meesha ugu adaga laga bilaabaa raha bahalkan dhaaq dhaaq dhaaq yihahdo oo biyaha ku jira raha waa taqanaa bahalkan ama difdaca carabiga lagu yidhaahdo ayaa lagu keenay hay axmed haye fadal ama cabdiqaadir fadal akhyaarta way fadhiyaan isagoo nooloo isaga kuu fiirina la inaad muxuu rugta ya ood muxuu ahaa haye maxaad samaynaysaa ya culamaale nafaa ku jirta inaad rogtana war ma laha khiyaar kale ood leedahay lama arko maxaad samaynaysa xaaji cumar haya see la yeli <laughs> adig caaw kuma jirto adiga su-aasha adig lagu weydiin caaw ah, raggaa la weydiini axmed iyo cabdiqaadir aa la weydiin marka waxaa weeyaan maxaad samayni waxay ku leeyihiin lugaha iyo meelaha jijilacsan iyo haka bilaabin intaad aayar sidiisan dawaajka u qabsata dhab saa u siisa kadibna indhihii iyo waxaa weeyaan maskaxdii iyo meeshii ab ku bilow madax u qabsada amed <laughs> inuma tagaa khatar <laughs> marka waxaan kala jeedaa arrinta waxay kuu fududaynaysaa marka in qaybihii dambe aad marka aad inshaaxa tacbiir aad ku baashaaso caadi tartiib aad aayir maxaa qayb qayb ilan waxaad soo martay waxaan inaba caadiyayn waxaan kala jeedaa marka qofkii sunan nasaa-i ilaahay u waafajiyey inuu hadmiyo ficlan xag muxuu ahaa horta sinaa alxadiiiya sinaa alxadiiiya meel bay ka saarma tan labaadna axkaamta ku jirtana inteeda sunan sunan abi daawud marka laga taga sunan abi daawuud oo ziyaadaad inay ku yimaadaan laga yaabo kuwan kale wuu ku durdurini xataa sunan abi dawud ku durdurinaya shaki ma laha marka kitaabkan hadla hadmiyo oo si fiican loo ruuga waxaa dhici karta markii la gaaro kitabaha iyaga inta kan la dul fadhiya laba laba waraaq la dul fadhiyo in habeenkii afar waraaq laga tuuraa laga yaaba laga tuuro oodan haba yaraato ujiisin oo xataa hal raawi aan la sheegin ruwaaddan dhanba mid midkoodma oyan aanba la ishaarin oo ladul la dul ordo ila ruwaaddan waxay naga qaadanaa waqti dheer waad garanaysaan marka calcumuum arrinta iyada ah in sha allahu tabaaraka watacala ha loo noqdo kitaabkii ana lagu dadaalo ilaahayna subxaana wa tacala taysiir hana siiyo idaa lam yakun lilfataa cawnu min rabbihi fa awalu ma ajnaya caleyhi ijtihaaduha qofka dhallinyarada ah hadduusan ilaahay kaalmo siinin oo isaga uusan u kaalmaynin shayg u horeeya o asaga waxaa weeyaan baabi'ina oo gadaal u dhigi waa dadaalkiisa dadaalkiisa aan laguma shaqayni laakiin kaalmada ilaahay wastaciinuu biالصabri والصalaaة labadaana waxaa weeyaan fii jamiic almajaalaat salaada weliba sunnada ah nabigana sal slm kaana idaa xazabahu amru fazica ilى الصalaaة sabarkana dee waaba lagama maarmaan aalibu cilmigana waad garanaysaano ii sheeg gabaygii iyo qasiidadii ahayd akhi lan tanaala اlcilma ilaa bisittatin akaa wairsun akaa horta soomaali qofaan akalahn ma ku jiro ilaha fadligii subana wa tacaala gaaladii aqili qof soomaaliya oon akaa lahayn oo akaa maanta diinta ilah ku xambaar aan lahayn maba jiraba hadduu jirana waxaan la sheegayn oo nisbe ma aha kow akaa-un tan labaadna waa xirsun qofka inuu xariis ku yahay waxaan inuu helo maxaa ku xiga wastibaarun sabr iyo bulqatun waa inaad biil hesho لذaلiكa الimaم الشhافiعي عليه رحمة الله وuu leeyahay lw kuلitu الimaم الشhافiعي low kuلiftu شhراءa baصلة ma أفlaحtu haddii baصل baصل inaan mxuu ahay aan suuqa ka soo iibiyo ligu kalifi lahaa cilmigaan inta iyo liibaantan aan gaarin ma aanan gaarin yani qalbigaaga waa inuu ku mashquulsanayn baabkan kale laakiin annaga waxaa weeyaan raggeena waaba iska taqaanaa war ma lahan ya waxaa weeyaan intuu soomaalida waxay dhahaan ilaahay gaadiidku kuu soo reeba ayaa la rartaa ritiga mxua hayiinah oo waxaa weeyaan ilmaha gurada la geliyey iyo hawlahaas iyo aan dhaqaajinin ayaa leedkii mxuu aha ceeru kaaga dhacay amaba siba haakada waxaa kusoo haray mxuu ahay awr layli ah oo yaryaroo afar jir iyo shan jir iyo wax kale ma hayst maxaad samaynaysaa kuwaasaad ilmaha gashani laftirkoodaad ilmaha gashani marka waxaan kala jeedaa haddii la waayey bulqadaas haddii la waayey maalintan waxaa weeyaan suuqaada xamaanani ma habeenkii iyo xilliga aad heli kartana cilmiga nebi maxamed sal l slm irfigiisii iyo dhexalkiisii ayaad qaadanaysaa qalbigaa aduu fiican yahan ilahay subxana watacala waxaa laga yaabaa kuwa mutafariqiinahoo u gacmadaystay inaad ilahay adikaa hormariya laga yaaba marka waa istaad muxuu ahaa dakaaءun waxirsun waاstibaaru wabulqatu wa irshaadu ustaadin wa tuulu zamaanin iyo ustaad ku tiltilmaamo oo meel fulaanay wax jiraan isaga xataa inuu kaa cilmi badan yahi laazim maaha laakiin khibro iyuu kugu dhaama war meel halkaasaa loo yara maraa oo inta yara maro halkaas u maro meelkay kaa adkaato intaas saas dhaho waxa adiga tabtiyu ku baraya warshaadu ustaadin iyo wa zamaanin iyo muddo dheer muddo dheer xilmiga markaad saddex sano afar sana ama qofku muxuu ahaa alfiyaha laqbaystaba caalimu noqona ma jirto cilmiga waxaa weeyaan min almahdi ilaa allaxd dhabta laga bilaabo ilaa qofka uu qabri ka gala alimaam axmed ibn xambal caleh raxmat ullah ayaa isagoo muxuu ahaa siddeetan jir ku dhow ayaa gabadhiisii waxay leedahay u qori saas dadkan waxuu bari waana wuxuu fadhiyaa majaalista cilmiga ah markaasa waxay ku tihi ab ilaa mataa tatlab alcilm markaasaa wuxuu yidhi min almabara min almaqbara min almaxbara ila almaqbara min almaxbara yacni tawaadi iyo waxaa weeyaan qalinkii aan wax ku qoraayey sidaan u haay saa u haay inaan qabriga un galo waa war kale ma laha cilmigu waa sida ayada marka waxaan kala jeedaa midda masalada ku saabsan wa irshaadu ustaadinna waa laga maarmaan masaladaas waa masale aada muhiim u ah maxaa yeelay waxay dhahaan man kaana shaykuhu kitaabah man kaana kitaabuhu shayka cagsiga ka dhiga qofkii sheekhiisu uu kitaabkiisa noqdo oo intuu ayar maktabadda un galo kadibna oona ilaahay uu siiyey baxi iyo baabkaas aanba sheekh u noqonin akhriyo un wada fa khaطaؤuhu akaru min sawaabihi gefkiisa iyo to muxuu ahaa iyo muxuu ahaa toosnaantiisa waxa aad u badan gefkiisa badana lidaalika nukata muxadisiinta mogta qolo walba waxyaaba shactaraha ay leeyihiinoo muxadisiinta haddii aad u noqotaan nukatooda qosl baad u dhimanaysaan waxay leeyihiin wadaad raggaas loo yaqaana alwaraaquun ya kuwaas mxuu mm, ahaa waraaqiinta caadiga ahay oo guurinay bas ma ahan laakiin waxaa weya aلصaxafiyuun cafwan aلصaxafiyuun صaxafigan hadda ad taqaanaan qolyahan oo صuxufiyiinta loo yaqaano horaan magac kale loo yaqaanay waa dadku um waraaqun bas wax ka akriya waa annagoo kale tiimkeenna aلصaxafiyuun oon sheekhna u noqonaynin marka kuwa صaxafiyiinta ah mid ka mid ah ayaa wuxuu soo maray xadiidka aad taqaaneen waliba maanta waa loo bahan la socda xabaة الsawda dawaaء min kuli da ila الsam xabat sawda xanuun kasta ayay daawo ka tahay ilaa malakumowdka mooyaane waa xadiidka nabigeena oo saxiix sala allah alay slam kadibna okayaalna ma jirin waqti badan berigaas yacni marka isagana kollayba meesha aanad ku istaagi maba isdhihin mashiintaanna aad aragteen oo hadda gafaysa gacanna waaba ka sii darnayd marka wuxuu arkay waxaa iskaga darsamay marka xabba ba'di ayaa marka dhibacdii iskaga yar darsantay oo laba dhibac ayla noqotay alxaya marka ay ka noqotay alxayatu sawdaa yani maska amaba abeesada madow dawaaun likuli da ila sam imaamkiisana waa qanjaha la socda imaamkiisana waa halkaas oo nabi maxamed wax sheegay sal lla slam meel kaleba ma raadinayo marka markaasaa waxaa dhacday inuu marka baaritaan galay inuu raadiyo inuu raadiyo soo qabtay wuu dilay dabcan soo qabtay kadibna wuu shiitay ya ama wuu cunay kadibna fakaana xadfuhu bahal madoobaatay oo muxua ah mariid la madoobaatay ayuu dalam ka siiyey kow waaba dhintay marka intuusan xataa dadka diintiisa fasaadin naftiisiiyu xataa dilaya lidalika waxaad ogaataan dad badan oo culimo ahoo duub weyn oo mararka qaar laga yaabay inaad waxyaaba shuduud ah oo ummadda ijmaaceedii wax ka baxsan aad ku arkaysaan intooda badan waxaa weeyaan sanyu rukab jilbaha in culimada lagu hoos laabo ayuu ilaahay dhaafiyey tawfiiqdaas ayaan la siinin fahme iyo jalad fi lbaxi alcilmina ilahay uu siiyey inay baxi cilmi sameeyaan iyo fahmana waa la siiyey maxaad uga baahanta kan markaasa masaa-ishii waxay ugelaysaa laba shuc u dhici markaasa waxyaaba maa anzala allahu biha min sulطaan walam yaqulhu اlأwaluun wاlaakhiruun ayuu la imaanaya waa la yaabi aftahnimo waa kan aqoon waatan laakiin fahmi qaloocan oo gadaal usoo noqonay oo isaga dili oo ummadda baabi'in ayuu la imaanay meesha laga galay meel kale ma ahan waxaa weeyaan wadiiqadaas iyo ariiqaas isaga ahoo nabigeena sal slm u ayuu mxu sal la alay ayuu ka leexday marka alcumuum baabka isaga ah waxaa weya in lagu dadaalo oo lixdaas qodob iyo rukni lagu dadaalo waxaa weya waxyaabaha ilaahay subxana wa tacala cilmi inuu ku sii kitaab janais kitaabkan waa kitaabka janaazooyinka aljanais kitaab janais marka la yihahdo aljanais waa jamcu janaaza markii janaaز aljanaa-is la yidhaho la jamciyo iyada jiimkaas in la kor dhabo wax kale ma lahan aljinaa-is lama dhihi karo horta qodobka qabsada meel ku qorta qodobka labaad markii mufrad laga dhigo markii mufrad laga dhigo oo janaaza la yidhaahdo waxaa ku bannaan in janaaza la yidhaahdo iyo in la yidhahda jinaaza oo jiinka la kor dhaba markuu mufrad noqdo wa in la kor dhaba in la hoos dhabo labadaba bannaanta marka janaaza ama jinaaza waxaa lagu iطlaaqaa amaba loo yaqaanaa meydka asal ahaan sidoo kale waxaa loo yaqaanaa sariirta meydka lagu qaado labada waa la yihahdaa sariirta meydka lagu qaado marka kee marka la yidhahdaa marka jiinka markuu kor dhaban yahay waxay leeyihiin maadaama sariirta ay hooseyso kordhowgaas wuxuu tusayaa meydka ayaa janaaza la dhihi jinaaza marka la yidhahdana sariirta hooseysay maadaama hoosdhab uu yahay saasay qaar leeyihin qaarna waa in cagsi meydka ayaa jinaaza la dhihi sariirtiina waxaa la dhihi janaaza adiga alcumuum aljanaaza iyo aljinaaza labadaba bannaanta meydkina waad dhihi kartaa sidoo kalena waxaa wa sariirta saarnayna waa la dhihi karaa haddii jamac ay noqotona jiin la hoos dhawaa ma jirto aljanaa'iz aljanaa'iz ma jirto intaas marka waa arrin aada muhiim u ah qodobka ka isaga waa intaas baabu tamani almowt mowtka qofka inuu tamaniyo ood ilaahay dil uu yidhaahda wixii ku soo arooray ayuu baabkan u baabay xadid kun sideed boqol toban iyo sideedaad waa xadiis saxiixa qala imam ن أخبرna hاrون بن عبد الله الحmاl wa ثiqة qala xadثna mعن بن عيسى الmdني wa ثiqة tbt qala xadثna ibrahim بن sعد wa ibrahim بن sعد بن ibrahim بن cبdiرحman بن cوف weyaan wa ثiqة عن الزهري محمد شhاب الزهري عن عbayd للhi بن عبد لله بن cتب بن مسعوud wa ثiqة tbt عن أbي هurayرaة wuxuu ka wariyey cبdiرحman skr dowsi radي الlaه ta أن rasul rasulka صل sل qa rsulkan wuxuu yidhi laa yatamanayana yuusan degdegsanin uusan jeclaanin axadu qof oo minkum adinka idinka mid ah almowta geeri yuusan damcin yuusan jeclaanin yuusan hororin imaa muxsinan imaa muxsinan mid wanaag sameeye inuu yahay oo ixsaan la imaado falacalahu wuxuu mudan yahay ama laga yaabaa an yasdaada khayran salaadan aad tukanaysa soonka ad la imaanaysa sadaqadaad bixinaysa dikriga ad lala imaanaysa allaad baryaysa waxyaabahaas inaad sii kororsato ayaa laga yaabaa marka malakmowt muxuu ahaa ha hororin wa imaa musii'an iyo inuu yahay mid musiiah oo xumaan ku jiro kollunaa musiiuun dhammaanteenna dad muxuu xumaan un ku jiro ayaa nahay ama ha yaraado ama ha badnaaday shaki ma lahan falacalla wuxuu mudan yahay ama laga yaabaa an yastactiba ay an yarjica inuu alla u noqdo tooba keena ayuu mudan yahay ilaahay u dil yuusan qofku dhihin ayuu nabig leh sala allah alay slm uu diidayaa nabigeena alayh slat slam xadid kun sideed boqol toban iyo sagaalaad waa xadiis saxiixa qala imam ns abarna camr ibn cuثmaan alximsi wasadu qala xadaثna baqiya ibn waliid baqiya waa taqaanaan axaadiiثu baqiya laysat naqiya fakun minha calaa taqiya qaybta hore maanta ay raacsan tahay qaybta hore caawa aan ka hadlayni oo muxuu aha diraayadii ma ahane riwaayadii ayay raacsan tahay la socda waa taqaanaan waa waxaa way saduuqun kaiir التdliis can الضucafاء waa taqaanaan baqiya qala xadaثanii zubaydi محamed بن wlيd alximsi aلزubaydi wa iqة tabt qala xadaثanii zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can abayd cubayd almadani mowla cabdiرaحman بn cawf ayaa xoreeyey anahu isaga samic wuxuu ku maqlay abaa hurayrata ayuu ka maqlay radi allahu ta yaqul isagoo qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm laa yatamanayana yuusan horarin ama yuusan jeclaanin axadakum midkiin almowta geeri ima muxsina inuu yahay mid ixsaan samayna falacallahu waxaa laga yaaba an yaciisha inuu noolaado yasdaadu khayran khayr u kororsado wahuwa khayr lahu arrinkaas ayaanu khayr badan inuu khayr u kordho waima musiian mid xumaan samay inuu yahay falacallahu waxaa laga yaabaa an yastactiba inuu tooba keena lidalika nabigan wuxu lh sl slm khayrukum man aala cumuruhu waxasuna camaluhu qofkii inkugu khayrka badan oo qofkii ilahay cumrigiisa uu dheereeyey camalkiisuna wanaajiyey nasal allah an yuطawila acmaalana fi اlkhayraat وan yubaarik lana fi acmaalina xadiidku sideed boqol iyo labaatanaad waa xadيث صaيixa qala imam أخbarna qtayb بn سعيid qala xadaثna يزيid wa بن زurيع wa ثiqaة tabt can xumayd ibn abi xumayd الطawiil wa ثiqة can anas bin malik wuxuu ka wariyey radi allah ta ana rasul khadimka nabigena sal slm fadli weyn nabi maxamed calayhi salatu slam kabihiisa xataa in lagaa dhigo oo booska kabihiis lagu joojiyey waa sharaf iyo manqabo khaadimka nabigen waa inaan marka kabaha aan qaadno radi allah ta arda oon weli madax saarano karaama inoo ta anaga sida dhabta xaqiiqatan maxaa yeelay nebi maxamed adeegihiisa ka warrama oo gacanyarihiisa ya sala allahu alayhi waaalihi wasalam radia allahu can anas ibn malik anas ibn malikin ana rasul a sl slm qa rasulken wuxuu yidhi laa yatamanayana yuusan hororin axadukum midkiina almowta lidurin dhibaato oo nasala bihi kusoo dega fi dunya adduunyada khasaara ku dhacday wuu xanuunsaday xabsi ayuu galay waa la dhibaateeyey yani xaalado culus adduunkan hadda ummadahan sooma arkin strska hebel strasa ku dhacayo yani wuu isla hadlayo laleeyahay addunya darteed waa saas weyaan liduri nasl adduunka durkiisuna badan ilah waan ka baryana subaa wataala imtixanka inuu naga qabto imtixaanka adduunka wax sahlan maaha nabiga ilaahay ayub wa ku dhaca waad aragteen ya yani masani dur wa anta raxman raaximiin wax sahlan maaha marka qofka muminka inaad ilaahay cafwi iyo mucaafaad weydiiso bini aadamka waa daciif aad buu daciif u yahay inta hadda aan tasawurayna awooddan waad aragteen dhagta laga yar qabani khalaas cabaadkiisa iyo alaalkiisa iyo isdhiibkiisa dhawaan badna walaakin marka lagu laabay liyaquul ha yihahda allahuma alih axyini inoolay maa kaana intay tahay xayaatu nolosha khayran lii mid ii khayr badan intay tahay inoolay watawafanii ofsa rabbi ow idaa kaanat hadii ay tahay alwafaatu geeridana khayran lii mid ii khayr badan xadidku sideed boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qala imam nasai abarna cali ibnu xujr wa iqaة xaafid qala xadaثana ismaaciil ibnu culayata wa iqaة tabt xuja can cabdilcaziiz ibnu shayb albunani saasa idin qor wa iqa xadiidka ayuu taxwiiliyey imaamka calي raxmat اllah ambana waxaa noo warramay cimraan ibn musa alqazaaz wa saduq qala xadaثana cabdاlwaariث ibnu saciid ibnu dakwaan waa iqatun dab qaala xaddaana cabdilcasiis haddii ayaan soo marnay waa iqa can anas malik radi allah ta qala wuxu yh anas malik qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam alaa hooyay laa yatamanaa yuusan hororsanin amaba degdegsanin axadukum midkiin almowtu almowta cafwan geeri lidurin liajli durin dur awgii oo nazla bihi ku degay fain kaana hadduu laabudda midaan laga maarmaynin mutamaniyan mid tamanina oo in uu usoo degdega damca almowta geeri faliqula yihahd allahuma alla waxyini i noole maa kaana intahay talxayaatu nolosha khayran midii khayr badan lii aniga watawafanii ofsa maa kaana intahay alwafaatu geerida khayran lii midii khayr badan hada wallahu aclam wa sala allahu waslama cala abdi rasul mustafaah